dheeradhulkayaga

wanaagsangarab wanaagsan guda iyo dibadda gudahaan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan inana aan kusoo qaadanaa kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaftankay sheekadu hadda kama marnaa galabta wadajir barnaamijka halkan waxaan kaga soo jeedinayaa ifraax iyo anigoo bootaan ah ee mar kale u diyaargarooba dhagaysiga barnaamijka galab wanaagsan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 galab wanaagsan buntland galab wanaagsan ifaaxay horta galab wanaagsan markasta maxaa kuu dhahaa <laughs> in anin kaala hormaray ahayd soma <laughs> markasta anaan kaala hormaro ok <laughs> toddobaadka soo socda ama maalmaha soo socda markaan qabanayn ah. haddaanan iloobin maadaama oday ah waayeela ah mugtaaniga waxaa laga yaabaa meeqaa gaartay lixdanka ma buuxisay u dhaafay lixdankii dadka waxaa laga yaabaa marka imaqlaayaan diil dhaaf mabsarid maa lasoo <laughs> ma arkinin miya oday ku mm. dhahay joobanaata ahay weli joobanaatta ahay oo weli xoogaa leeyahay haddaan weli joobanaata ahay dadka waxaa laga yaabaa aan aqoonin mm-hmm. muuqaalkeyga inay i moodaan mm-hmm. iska yar odayaa ahay haddaan iloobo waxaa tahay iga dhiman makaadhamaanhaddaan iloobin <laughs> waa ku dhihi doonaa mm-hmm. eh, saaxiibada kale ee barnaamijkan waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan galab wanaagsan ayaan leenahay meel kastoo ay joogaan soo dhawaada shaaxiina soo qaata mm. gambaradiina soo dhigta mm-hmm. waan idiin sheekeyn doonaa galabta intuu hawada ku jiro kaalmihii sugaantadan ugula nasan doontaan eh, eh, sheekadii morocco waataan kuu <laughs> sheegay in deegaanada soomaalida meel kamid ah waa waataan kuu sheegay in laga helay fursad ka roon Ah laakiin mm. fursadaas mm. sidii sheekadii marocol loo hadalhay ma aragin maxaa qaldanmaqsoomaalidu shisheeya unbay jecelyihiinmarocofis ubaahneed ah. inaad baxdo oo diyaarad raacdo tagto xoogaa yani safarkaas safar wuxuu waay haddaa qari maagta xitaa mhm. waa lagu arki karaa laakiin deegaanada markaa artina aadid gaarigaa qabsane oo dadka dhan la gaarsiimahaansaasoo kale adinkaladidhoor <laughs> adinka <laughs> sheekada morocco horta waa eh, ku faa-iidna anaga lakin idinka waxaa aaminsan tihiin horta baana sheegin waa ku faa-iidna hadhihin waa kusoo jabteene jabulib waxaa laga soo sheega halkaas halkaas guuldarro baa kala soo kulana inkasta oo uu yiraahdo maalmahan dad badan baa xabsi loo taxaabaaliyay anaga ma aragti soomaali haddaan nahay mhm. mar waxyaabaha markay cusub yihiin dadka buunbuuniyaan nahay mhm. maalmo kadibna waxaas anaga mhm. inay jireen xitaa dadka qaar ma moodo qofkii shalay kaa dhaadhicinaya waa inay fiican yihiin maalmo kadib farax waxaa inuu ku dhaho waxaas wax jira maahan iga tag waana qofkii shalay kugu qalqaalinaya waxaa ka dareemaysaa goobaha shaqooyinka ganacsiga waxbarashada meel walba meel walba markay cusub tahay maaragtay mm-hmm. aadaa xoogaa saxmada ugu badan tahay mm-hmm. muddo kadib waxaa la arkaa xoogaa inay wixii gadaal u laabtaan anaga marka xiisaha ah, xoogaa kaalmaha xiisaha kuwa ugu sarreeya ku jirnaaye <laughs> morocco wadamada kale la simantahawaatahay <laughs> eh, eh, barnaamijka alaab waxaan ku daafurnaan dhanka kaalmaha suugaanta waxaan noosoo qabanayaa hees ay ku luuqeyso faadmo cabdulaahi maandeeq heestan waxaa la yidhaahdaa sidaad ii gashay weli garasha diibtood udurkayga waayahay hadee moogtahay waxaa la dhahaa xiriiradu marka qaar dhibaatada leeyan kamid ifraahay ah in haddii wixii aadan markaas samayn karinin inaadan xoogaha qof ka lugooynin oo aad faraha ka qaadi waqti aada ka luminin ah. heestan ay ku luuqayso faadimo cabdulaahi maandeeq sidaad ii gashaa weli eryadeeda waxaa kamid ah intaan gaban yaho adigoo uun ku ag taagnaa hablihii aniga isaagay ahaa rag ah. kale reera u dhaqeen oo dawaab ilu goysay ha mogtahay xiriirada dheedheerna waxyaabhi aan ku diideyna kamid ahay waxaabase ka mid yahay eh, laakiin mar hore waxaa la rabay inay shayla bedelato intaa <laughs> toddoba sano xiriir jilaysay oo habeen kasta aad taleefonka ku dhafraysay hadda lix sano meeqa caruraa dhali karaa lix cunug <laughs> ama afar waay <laughs> marka eh, haddii hawshaa lasoo gaabiyo wiilashaa laga rabaa marka maadaama anaga aan ah hayno hawshii annaga waxaa rabaa mm-hmm. inaan soo gabagabayno sooma waayahay kaalimaha sugantaan mar kale kusoo nasanayna ifraaxi waxaan soo qabanayaa heesa la yiraahda ciirsi heestan waxaa ku luuqeynaya maxamuud ciise timo cabato ciyadow cadilan tahay caqli gabtanagu cidla kama qaado cadow ku dilaye inkastood u cabato ciyadow cadilan tahay caqliga tanaagu cidla ka maqaado cadow ku dilaye waxsee igaaga ceel badan afkan ceel simoode waxsee igaaga ceel badan afkan ceel simoode cashaqu geeye cuntadii u diide waxba calaalin weyday waxsee igaaga ciil badan afkan ciirsimode waxsee badan afkan ciirsimode cashaqu u geeye cuntadii u diide waxba calaalin weygay calaf waa sii kaye macahlool xumahdeen hadday ii cahdaysoy cudurdaar ka sheegtee cakuway ilayn doqoona cidhil male ilay waa caaganacsi cirkaa dheer dhulkaa dheer waa caaganacsi miyaan ciila jiifa waa caadana casirkaa dheer dhulkaa dheer waa caadana casirkaa dheer dhulkaa miyaan ciila jiifa

godka cidhiifka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qabaa cudurigu abuurte ciyaadoon cadceedo godka cidhiifka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qaba cuduriguu abuurte kastoy ku ceeb tahay aabo calaacalay kastoy ku ceeb tahay aago calaacalay cidi iima geynine cagtaydaan ku doonte balyaan ciirsanaya inkastooy ku ceeb tahay aago calaa calay cidi iima geynine cagtaydaan ku doontay balyaan ciirsanaya abaayaha ku yaaliyo quruxdayii cajabiisu casantan runmowde cadaabuma badheedheen cakuwey ilayn doqooni cedhi male ilayn waacadanna casirkaa dheer dhulkaa dheer waacadanna casirkaa dheer dhulkaa dheer miyan ciila jiifa

waxaa jira cirhooro ducaweeya mayayo cidda loo hayaasho balalama cabaaniyo ciryaanahade waxaa jira cirhooro ku caweeya mayayo loo hayaasho balan lama cabaaniyo ceryaanaadi <laughs> canaaxaniis canaantii dheertii calanka lay suray canaaxaniis canaantii dheertii calanka lay suray cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe canahanis canaante dalkii calanka lay suray canahanis canaante dalkii calanka lay suray cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe cimriga lahay caruurnimo ihimahayse cududahan isjabiyo talaaciga carceerte cakuway ilayn doqoona ciri male ilay waacaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer waacaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer ya miyaan jiifa e waa caadan ka dheer dhulka dheer waa caadan ka dheer dhulka dheer miya miyaan ceela jiifa miyaan ciila jiifa kaadheer dhulkaadheer halkaasaan oga nimaano heystii ku luqeynayay maxamuud ciise timajile barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa weliba qaybihiisii hore ayaan isla maraynaa waa tahay botaano dhanka kalimaha sugaanta kusii soconaynaay mm-hmm. maanta haysihii horey nooga shidan tahay allaleeha haddee <laughs> mogtahay in mm-hmm. odayaha meesha fadhiye mm-hmm, saas <laughs> laga yaabaa in farsamo yaqaanka iyo anaga dhanba heesaha laakiin mararka qaar waxaa usoo qaadanaysaa xigmada ku jirtay ereyada culus ku jira waxaa noo soo qabanayaa markaan hees uu ku luqeeyo cabdulaahi nuur xalweyste heestan waxaa layihaha faaduma you noqosho inaad igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan fiilayn inaa ma fiilayn inaad fartaay baaniite ma fiilayn inaad iga fagaatiido ma fiilayn inaad fartaay baaniite arrimahan ku faray iyo foodkay dhexdeenna inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi kuu faano fagaraha kaashee arrimahan ku faray iyo foodkay dhexdeenna inagoon ka fahaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi kuu faano fakatayo talaadeedii adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteennii fashilantu faraguma jirite fakatayo talaade adiga furfuraayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanku falakuma jirite taasaasu fududahay wadiga fasaxante qadumoy ku qaado asaas u fududahay waadiga fasaxante fadumoy faraskaagu ha ku qaado qalbigii faseexiyo macnoho la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kuugu sheegtee adfinai horseedo afiilaynina adfaylahay goyse afiilaynina adfinai horseedo afiilaynina adfaylahay goyse hadal ku feera weli uu fadhiyabo faa'iidan leeye mar hadduu fiikado faruryaha kal soo baxo fadalagu hadalkuu feeraha weli uu faadhiyabo faa'iidaliyi mar hadduu fiikado faruryaha ka baxo fada laguma gaadhi bakatayo talaale adiga furfuraayo nacabka inuu fidiyo sirteeni fashiladu faraguma jirte adiga furfuraayo nacabka fidiyo sirteeni fashilanku faraguma jirte saas u fududahay waadiga fasaxante fadulmoy qaraskaagu ha ku qaado saasu fududahay waadiga fasaxante fadulmoy qaraskaagu ha ku qaado saas u fududahay waadiga falsaxante qadmoy qarasbaagu haquumaado inta hadalku feeraha weli uu fadhiya buu faa'iido leeyahay mar hadduu fakada oo mm-hmm. faruuryaha ka soo baxo mm. dee fadal laguma gaadho waa sax adiga arrin lagugula faqay oo meel gooni lagugu sheegay xad <laughs> u keenaysa <laughs> waxaa laga yaabaa inaa istiri qofda kusir qarso <laughs> qofkiinuu kaasii sheego waxaa ka mid ah mhm. saas u fududahay waad iga fasaxantahay waad iga fasaxantahay faraskaaga ku faraskaaga ha ku qaado haddii arrinan ani adigu wada shirnay oon meel wada dhignay shirti baa dadkeeda weyday banaanka dila intaas wax ka badanoo lagu <laughs> cabdula nur xaliiste ee ku luqeynaya weliba heesihiisa heesaha aan ugu jeclay kamid ah yani waxaad dareemaysaa sababta heesaha hore u aadnay haddaad dareemaysaa macnahooda heestu inay yani wax ka sheekeynayso mm-hmm, inay mm-hmm. qiso leedahay mm-hmm. wax uun inay ku qotonto marka waana sababta siraha la ilaaliyo <laughs> waayahay haddaan in badan heesihii hore mm-hmm. saaxiibada la wadaagnay mm-hmm. markaana kiyaan imaanana dib aan usoo degaynaa ah, aan soo laabano waxaan noo soo qabanayaa heesii ku luuqaysa farxeefiska heystan waxaa la yidhaahdaa jacayl baabkiis xidhay iska xiraybaabkiis beegsigaagie saaxiiday dadkee naga yeelsha boow farxadda badankeeda helay sabur farxadda badankeeda helay igahigube noloshiisa xidhay ruux baqowlayo saaxiibayhi allayle farxefiska kabayre eh, bareydadii xaasaawihiiyo mhm. bogaadintii jacayl halkaasaan ku xiray hadii wuxuu ay waqti dheer iska noqdaan mm, farxiifiska ayaa ku luuqeynaysa barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka aheyd waa tahay botano barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiisa ayaana sila soo gaarnay heeska gabagabada barnaamijka waxaa soo qabanaya hees ay ku wada luuqeeyaan dalmaryare iyo sidoo kale deeqa axmed heestan waxaa layihahdaa qiiro barnaamijka galab wanaagsan intaan ku kulmi doono kan midkiisa xiga ah, waxaan kaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo